alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira baabu nahyi tacriifu istidcaa'u tarkin qad wajab bilqowli minman kaana duuna man talab ay baabu bayaani nahyi haada mabxasuhu wa maxalluh halkanaa lagaga hadlayaa baabka nahyi iyo caddaynta alcadina tacriifu tacriifka nahyi istidcaa'u tarkin tegis in la dalba weeye tarkigaasoo qad wajaba waajibay bilqawli odhaah ku waajibay minman kaana laga dalbo cid ahaatay duuna man dalab kan dalbaya mid ka hooseeye ahaatay sheekhu wuxuu tilmaamayaa tacriifka nahyi la tacriifinayo waxaanu ku tacriifiyey inuu yahay tarki in laga tago ay waajibayso oo shay laga tago ay waajibayso ayaa la dalbayaa odhaahna waa lagu dalbayaa sida laa tafcal oo kale cidda laga dalbayaana ciddan dalbaysa way ka hoosaysaa martaba ahaan ama derajo ahaan markaasaa waxaa la yidhahdaa nahyi haddaanu ka hoosayn ee taalibku u hooseeyo ducaa la yidhahdaa rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na waa ducaa laadana waxaa la odhanaya waa ducaa'iya hadduu la siman yahayna waxay noqonaysaa un iltimaas bay noqonaysaa marka nahyigii waa in odhaah lagu dalbo waa qowl makhsuus ah tarki waajibana la dalbayo cidda laga dalbayaana cid ka martaba hoosaysa cidda dalbaysa ay tahay calaa haadaa tacriifkii nahyiga ma soo gelayo makruuhu soo geli maayo waayo qaydka wuxuu ku daray shiikhu qad wajab culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen nahyigu wuxuu u qaybsamaa nahyi taxriim ah oo liltaxriim ah iyo nahyi liltansiih ah ama lilkaraaha ah sida aynu ku soo aragnoo kale amarka tacriifuhu tacriifka nahyigu istidcaa'u tarkin tegis in la dalbo weeye ama la doono tarkigaasoo qad wajab waajibay bilqawli odhaah lagu talboo lagu dooro bilqawli waxay ku tacalluqdaa istidcaaga qad wajabna waxay sifo ka tahay tarkiga tarkigaasoo qad wajaba waajibay saas aawadeed markuu fasiraya waa kan leh istidcaa'u tarki lwaajibi alwaajibi tarki bilqawli odhaah lagu dalbayo minman kaana mid ahaaday laga dalbayo duuna man talab kii dalbayey mid ka hooseeye ahaaday waa inuu martab ahaan ka hooseeyaa kan dalbaya ka laga dalbaya u hooseeya wa amrunaa amarkayaga bishayi shay aanu amarnaa nahyun maanicun waa nahyi diidaya min diddihi lidkiisa diidaya waalcagsu sidaa lidkeeduna aydan noqoshaynu ku noqonnaaye waaqicu waa dhacdaa wuxuu inoo tilmaamayaa amarka aynu shay amarnaa oo bimacnaa sharciga lagu amraa waa nahyun can diddih waa reebis la reebaaye lidkiis oo haddii la yidhaahdo masalan ifcal kadaa ha ka tegin bay markaa la macno noqonaysa oo nahyina waa koobsanaysaa ama nahyina waa laasimsanaysaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen alamru bishay waa caynu nahyi can diddi waa lidkiisii oo la reebaya laftiisii ayuu xagga macnaha ka yahay bacdi kale waxay yidhahdeen caynu nahyi can diddihi maahee yatadammanu nahya can didihi amarka shay la amraa wuxuu koobsanayaa oo jus macnaha ka mida ah lidkiisa in la reebayo qowl saddexaad baa wuxuu leeyahay man yastalzimu annahyu can diddih cayn annahyi can diddihi maaha mana tadammunayo annahya can diddihi oo ma koobsanayo juz macnaha ka mida wadci ahaan ma aha laakiin waa laasimsanayaayo haddii la yidhaahdo qum la yidhaahdo wax qiyaam kullidiya inaanu ku sugnaan way ka dhalanaysaa waa laasimsanaya oo isma taagi karo isagoo khilaaf alqiyaam ku sugan miyay dhici kartaa isagoo fadhiya haddana inuu taagan yahay may miyay suuragaltay isagoo jiifa haddana markaa jiifkii isagoo ku sugaanaan ka bixin inuu istaagaa oo labada ku wada sugnaada miyay dhici kartaa may imtisaalka amarkan uu imtisaalayaa waxay laasimsanaysaa oo ka dhalanaysaa caqlan ilaaba ilaa inuu lidkiisa ka baxo qowlkaa iltisaamkaana ugu roon labada qowlee kaleba waa qalad oo sax maha culammada qaarkood waxay leeyihiin amar iyo nahyi waa kala duwan yihiin midna ka kale ma soo gudageliyo samarada ku sugan maxay tahay haddii la yidhahdo waa cayna nahyi can diddi ama waa tadammunaya haddii la yidhaahdo oo juz macnaha ka mida weeye ama waa cayna nahyi can diddi haddii sidaas la yidhaahdo waxaa ka dhalanaysa hadduu ninku yidhaahdo xaaskiisa in khaalafta nahyii fa anti taaliqun gabadh yahay haddaad nahyigayga khilaafto waad iga furan tahay ow dabeedna amro oo amarkii ay khilaafto wuu amray amarkiibay khilaaftay oo lidkii amarkay la timi amarkiibay caasiday haddii la yidhaahdo wa cayna nahyi can didihi ama waxa weeye tadammanu nahyi can diddihi waxaa ka imanaysa inay furanto amar inay khilaafto nahyina waa khilaaftay noqonaysa cagsiguna waa saasi la eg buu sheikhu yidhi walcagsu aydan waaqicu wa annahyu can ishayi wa amrun can didihi marka calaa kulli xaal cayn almri can didihina ma aha mana tadammunayo labada midna noqon maayo waxaanay ku dhisantahay masaladani kalaam nafsi wixii la odhan jiray amarkii siiqada lahaa aan laga eegine macnaha hadal qum marka la leeyahay laa taqcud in markaa loo jeedo muraad ay ahayd kalaamkii nafsiga ahayd bay ku dhisantay kalaamkii nafsiga ahaydna macnaha ayaa dee loo jeeday bay kuleeyihin waa macnaha daatada ku sugan marka waxaa weeye calaa kulli xaal mas'aladani waa mas'alo cilmul usuulka isoo dhex gashay laakiin asal ahaan waxay ka mid tahay masaa'isha ictiqaad iyo wax ku tacalluqa ayay ka mid tahay markay leeyihiin waa nahyun maanicun can diddihi loogama jeedo min xaysu lafdu oo xagga lafdiga marka laga eego ifcal iyo laa tafcal qum iyo laa taqcud inay kala duwan yihiin waa la garanayaa marka cayna nahyi can diddihi ma aha lafdan ee waxay u jeedaan macnan ayay u jeedaan wuxuu sheekhu uhi raximahullah wa amrunaa amarkayaga bishay shay aanu amraynaa nahyun maanicun waa nahyi diidaya min diddihi lidkiisa diidaya waa min xaysu almacnaa laa min xaysu allafdu waalcaksu aydan waaqicu sidaa lidkeeduna noqoshaynu ku noqonnay waaqicu waa dhacdaa oo annahyu can ishayi wa amrun bididdihi ayay noqonaysa yacnii sida uu markaa sheikhu dhigayo wa siiqatu alamri alatii madad tarid siiqada amar allatii taasoo madad socotay tarid waa soo aroortaa waalqasdu minhaa waxay soo aroortaa walxaal alqasdu minhaa qasadka looga jeedaa an yubaaxa in la banneeyo ay tahay qasadku maa wujidkii la helay in la banneeyo muraadka looga jeeda ay tahay kamaa atad siday u timi waalqasdu minha walxaal alqasdu minhaa qasadka looga jeeda attaswiya simis ay tahay kadaa litahdiidin wa takwiinin hiya ay hiya yadu siiqada amarku litahdiidin hanjabaad bay u sugnaataa wa takwiinin iyo jirsiin bay u sugnaataa kadaa madkuurka la soo sheegay xaalay la mid ahaata macni saana waa u timaadaa loo jeedaa wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa siiqadii amar wakhtiyada qaarkood bay timaadaa iyadoo aan looga jeedin amarkii iijaabka ahaa ee looga jeedo ibaaxa looga jeedo bay wakhtiyada qaarkood u timaadaa siiqadii waa siiqa amar macnaha muraadkee looga jeedaana iijaab ma ahee waa ibaaxo wa idaa xalaltum fastaaduu haddaa xalaalowdaan oo ixraamkii ka xalaalowdaan ugaadhsada ugaadhsigii mawaajib waajibba maya biitifaaqi ahlilcilmi waajib maaha haddama ma sunnaa maya iyadana sunne ma aho iyadana culammada qaarkood waxay dhahen waa biitifaaqi lcilmi inayna sunno ahayn waa ibaaxo oo markii horeba in la ugaadhsadaa mubaax bay ahayd ibaaxadii bayna ku baaqi tahay marka alamru bacd alxadrina culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa lilibaaxa ictibaaran bilghaalib waxay kaloo soo aroortaa siiqada amar iyadoo taswiye looga jeedo taswiye iyadoo looga jeedana waa soo aroortaa fasbiruu aw laa tasbiruu sawaaun calaykum sabra ama ha sabrina sawaaun calaykum laakiin culamada qaar waxay leeyihiin sawaaun calaykum baa laga qaatay taswiyadee siiqada amar ama siiqada nahyi lagama qaadan ee qariinada ku lamaanoo sawaaun baa laga qaatay marka taswiye waa u timaadaa tahdiid waa u timaadaa hanjabaad yadana qariinada ku laran baa laga gartaa in looga jeedo tahdiid faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur dee kufrigii ma bannaana laakiin hanjabaad baa hadda loo yidhi sidaas waxaana caddaynaya siyaaqa ina actadna lilaalimiina naaran axaata bihim suraadiquha wa icmaluu maa shi'tum inahu bima tacmaluuna basiir hooyadu markay ku leedahay ilmaheeda maantana sidaadii wanaagsanayd yeel waxay uga jeeddaa malilibaaxa intuu iska sameeyey miyuu odhan karaa hooya dee adigu igu yidhi markaa sidaadii yeel maanta waxaa looga jeedaa waa litahdiid takwiinna waa u timaadaa jirsiin inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun kun waa liltakwiin waa aliijaadu bisurca si degdega in loo jirsiiyo qaraa'intaa markaa laga garanaya iitiya tawcan aw karhaa waa noocaas wa siiqat siiqada amar allatii taasoo mada tagtay taridu waa soo aroortaa nadmiga daraaddeed buu u reebay uun hadda haddae waalqasdu minha waalxaal alqasdu minha qasadka looga jeedayna an yubaaxa in la banneeyo ay tahay maa wujidkii la helay in la banneeyo ay tahay kamaa atad imaatin la mida siday u timi waalqasdu minha waalxaal alqasdu minha qasadka looga jeeda attaswiya simis ay tahay oo leeyahay inaad samaysay inaad samaynini waa kuu siman tahay ma kala doorroona kada litahdiidin wa takwiin hadu waha u sakti weeyaane hiya un weeyaane hiyadana waxaa laga tilmaamaya siiqadii amar litahdiidin waxay u soo aroortaa litahdiidin hanjabaad daraaddeed bay u soo aroortaa wa takwiinin iyo jirsiin bay u soo aroortaa kadaa madkuurka la soo sheegay xaalay la mid ahaatay faslun fiima tanaawalahu khitaabu takliif waman laa yatanaawaluh waman ilmukallaf waalmu'minuuna fii khitaabi illaahi qad dakhaluu ila lam yadkhuluu waalkaafiruuna fi alkhitaabi dakhaluu sheikhu waxau uhi raximahu ullah waalmu'minuuna mu'miniintoo dhammi kulligood qad dakhaluu xaqiiqee waa soo galeen fii khitaabillaahi ilaahay khitaabkiisay soo galeenoo khitaabka sharciga way ku guda jiraanoo waa lagula hadlayaa ila asabiy ilmaha sabigaa marka laga reebo wasaahii iyo kii wax ilowsanaa marka laga reebo wadaljunuuni iyo kii waalida u saaxiibkaa marka laga reebo asalku wuxuu ahaa in la ila asabiya wasaahiya waayo dee waa mustasna la soo reebaayo oo min muujabin taam yaa yacni mustasna minhu muujab ah oo taam ah oo dhammaystiran laga reebaayo qaacidadu waxay keensanaysaa in la nasbiyo laakiin nadmigaa jabaya hadduu yidhaahdo ila sabiya wasaahiya hadduu yidhaahdo nadmigu waa jabaya ta dee sukuntii caaridkaaba wuu u reebi kari lahaabee tan hore markaa ka warran tan hore lafteeda waa jabayaayoo nadmi uma suura galeen sidaasuu u reebay tashdiidkiina uga tuuray sabiya marka ila asabiy wasaahi ayuu noqonaya wadaljunuuni iyo kii waalida u saaxiibkaa kullahum dhammaantood lam yadkhuluu may soo gudagelin khitaabkii takliifka saddexdaasiba marka tan laakiin maadaama aan waxba ka jabayn iyada nasbadeedii asalka buu ku keenay iyadoo macduuf ay tahay macduufkuna wuxuu raacaya macduufu calayhiga markaa sidii asalka ahayd buu raaciyey waalkaafiruuna fi lkhitaabi dakhaluu gaaladuna dakhaluu waa soo galeen fi lkhitaabi khitaabka waa soo galeen fii saa'iri alfuruuci lilshariica waxay gaaladu soo galeen fii saa'iri alfuruuci furuucdoo dhan bay soo galeen saa'ir mar waxaa loo isticmaalaa bimacna albaaqi oo haalibka ah marna waxaa loo isticmaalaa bimacna alkulli marka haddana kulli baa looga jeedaa fii saa'iri alfuruuc ay fii kulli alfuruuc marka loo jeedo bimacna albaaqi waxaa laga keenay min asuri su'ru sharaab ah sharaab ah marka loo jeedo bimacna alkulli min asuur baa laga keenay oo ixaadada ah ayaa laga keenay gidaarkii wax ku wareegsanaa iyo wixii la mid a ah. fii saa'iri alfuruuci ay fii kulli alfuruuc fii jamiici alfuruuc bay soo galeen oo lishariicati xaalay furuucdaasi shareecada u sugnaatay wa fi ladii kiina waa soo gudagaleen gaaladu biduunihi mamnuuca isaga la'aantii la mancinayo furuucdu aynay asaxaynin haddaan isaga lala imannin bimacnaa asalkii islaamnimona waa lagula khitaabayadu waa itifaaqba wadalika alislaamu kaa uu ku xidhan yahay sixada furuucdu ay asaxaysaa waa islaamnimada falfuruucu faracyaalku waa awaamirtiiyo nawaahidii ee furuucda camaliga ahaataye tasxiixuhaa biduunihi mamnuucu tasxiixuhaa saxgaraynteedu la saxgareeyo saxnimo loo xukumaa biduunihi mamnuucu islaamnimo la'aanteed waa la mancinaya waa la diidayaa oo salaadi ma ansaxayso biduuni islaam soom ma ansaxayo biduuni islaam zaka ma ansaxayso biduuni islaam xaj ma ansaxayo biduuni islaam marka wixii islaamnimada ku xidhmay oo sixadiisu islaamnimo ay ku xidhnaydna dee islaamnimadiina waxa weeye waxay noqonaysaa mid yaduna laazima marka iyadaa waajibnimadeedu asal tahay layskuna waafaqsan yahay laakiin furuucda khilaaf baa ku jira waynu arki doonnaa insha allah sheekhu waxau inoo tilmaamaya raximahullah mu'miniintu dhammaanteed khitaabka takliifka ama khitaabka sharciga axaadiistii aayaadkaba waa soo gudagelayaan waa lagula wada khitaabayaa waa lagula wada hadlayaa yaa ayuha aladiina aamanuu marka la yidhaahdo iyo yaa ayuha annaas marka la yidhaahdo dhammaan waa lagula wada khitaabaya waxa ka hadhaya oo keliya wuu shiikhu yidhi carruurta yaryaraan qaangaadh ka ahayn iyo ruuxii wax ilowsanaaye naasiga ahaa iyo ruuxii majnuunka ahaaye waa laa kuwa wuxuu uga reebay marfuuculqalam inay yihiin in laynoo sheegay rufiica alqalamu can alaaa can isabiyi xataa yaxtalima wa can almajnuuni xataa yacqila wa can ilnaa'imi xataa yastayqid marka maadaama qalinkii laga kor yeelay takliifka ruuxii waallaa iyo ruuxii sabiga ahaa iyo ruuxii hurday intuu hurdo ayuu sheikhuu ka reebay ashyaadan naa'imkuna wakhtiganuu hurdada ku jiro waa fii macna saahi isaguna sahwi buu daxaaladan ku jiraayo waxba mutadakir maaha fii nawmih marka halkaasuu gudagelinaya rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na xadiiskii muslim wuxuu sheegaya qaala allahu qad facaltu waxa uu markaa sheikhu tilmaamayaa shaarix ahi ibnu cuthaymiin saddexdan laftooduna inay mukallaf yihiin oo khitaabu takliif ay soo gudagelayaan khitaabada sharciga inay saddexdana soo gudagelayaan ayaa saxiix ah ruux ka baxayaana ma jiro mooyaane in waxa weeye in daliil loo helo waayo adilada qaarkood waxay ku soo aroortay yaa ayuha annaas dee naaskiiba inay ka mid yihiin marka asalku waa inay cumuum tahay wixii daliil ka reebuunbaa ka hadhaya wixii daliil ka reeba ayaa ka hadhaya ta kale khitaabkii wuxuu u qaybsamaa mid sheegaaya takliifi iyo mid sheegaaya wadci wixii wadci ku saabsan waa soo gudagelayaan ishkaalla ma leh oo ruuxii waallaa iyo ruuxii sabiga ahaa iyo ruuxii mukhti ahaa ama saahiga ahaa wixii ay markaa burburiyaan ama ay dilaan waa la qaandhabayaan waa qaandhaw macduur buu ahaa kagama hadhayo majnuunkii hadduu wax dilo dee waxa weeye magtii waa ka waajibayse lama qisaasayo laakiin magi waa ka waajibayse hadduu hanti burburiyo in la qaandhabaa waajibayse qaandhawgii waa ka imanaya ilmihii sabigaha waa saas si laeg wixii ay burburiyaan waa qaandhabayaan wixii ay dilaan waa qaandhabayaan wahaakada laakiin waxa weeye takaaliiftii sharciga ahaa ee waajibaadka ahaa majnuunkii kii waallaa iyo kii sabiga ahaa waajib kuma aha waayo xadiis gaaraa loo hayaa kii saahiga ahaana wakhtigan gudihiisa ayaannu la imanine haddana wixii waa saaran yihiin marka khilaaf lafdiya weeye maadaama la isla oggol yahay inuu kan ilowsani inuu qalleeyaa inay saaran tahay marka uu eh, xasuusto inuu la yimaadaa culamada qaar waa addaabaa bay leeyihiin marka uu xasuusto inuu la yimaadaa maadaama ay ku waajibayso kan hurdaana markuu tooso inuu la yimaaddaa ay ku waajibayso man naama can salaatin aw nasiiha falyusalliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ilaa daak addaa ha noqoto ama qadaa ha noqotee ilaaba ilaa dee waa mid saaran marka waxa weeye khitaabkii ma soo gudagelinoo markan waajib kuma ahayn iyo markan waajib bay ku ahayd waa iska khilaaf lafdi ah khilaaf samarele ma aha waa khilaaf lafdi ah ayuu markaa noqonaya laakiin kan markaa waalan isaga khitaab takliif ma saara khitaab takliif oo saarana ma jiro axkaam wadciya waa ku imanaysa laakiin khitaabkii takliifku ma saara waa marfuucu lqalam ilmaha sabiguna waa marfuucu lqalam bacdu ahlicilmi baa yidhi sunnayaashu marka mukallaf ku yahay bimacnaa laga talbayaa oo isaga sunnay u tahay marka nooc takliifi waa jira haddii la yidhahda takliifku waa talabun keli ah yani markaasaa la yidhahda waxaa la laysku khilaafaa zaka ma ka waajibaysaa xoolihii sabiga iyo xoolihii majnuunka jumhuurku waxay leeyihin waa ka waajibaysaa waayo waxay noqonaysaa min khitaab alwadci faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim akhniyana way yihiin isagoo waalan buu hani yahay waayo hanti badan buu leeyahay ha laga hayo oo marka tasarrufkii inuu baabiyaha loo diido laakiin waa qani indhihii fuqaraduna xoolaha waa arkayaan xadiiskana marka maxaa la yidhi faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim inay khaniye yihiin bes baa lagu xidhay faturaddu calaa fuqaraa'ihim culamada qaarkoodna waxay leeyihiin sida madhab alxanafiya maya zaka ma saara waayo zakadu axkaamtii takliifiga ahayd bay ka mid tahay axkaamtii wadciga ahayd asaalatan kama mid aha marka sabigii iyo majnuunkii wax zake la ma saara calaa kulli xal waa masala fiqhiya marka qaacidada guud waxay tahay in waxa weeye saahigii iyo naa'imkii iyo kuwaas in takaaliiftu saarantahay laakiin majnuunka takaaliiftii sharciga ahayd waajib kuma aha mu'miniintu dhammaantood inay soo gelayaan khitaabka ilaahay yacni khitaabka sharciga hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka labadaba waa soo gelayaan waa lagula khitaabaya waa lagula hadlayaa wuxuu sheekhu ka reebay carruurta yaryar iyo ruuxii saahiga ahaa ee wax ilowsanaa iyo kii waallaa saddexdaa qolo ma soo gudagelayaan buuri majnuunkii waa marfuucu lqalam axkaamta wadciga waa soo gelaya laakiin axkaamta takliifiga ma soo gelayo bimacnaa wuxuu geysto waa qaandhabayaa ama waa laga qaandhabayaa laakiin dembi iyo ajartoonna loo qori maayo ilmihii yaraaya sabiga ahaa wax dembiya loo qori maayo laakiin wixii ajara waa loo qoraya muruu awlaadakum asalaata lisabcin wadribuuhum calayha licashrin wixii ajara waa loo qoraya gabadhii ilmaha yaree sabiga a ah siday waxay tidhi rasuulka ku tidhi sala allahu aleyh wasalam ali haada xajun qaala nacam walaki ajrun wuxuu yidhi haa kaa xaj waa u sugnaaday adna ajar baad ku leedahay haddaad xajisiiso marka wixii ajara in loo qorayo baa laga qaadanaya waxaa dadka qaarkood ay yidhaahdaan ama caamada agtooda ka caanbaxday inay yidhaahdaan carruurta wixii khayray la yimaadaan waalidadood baa loo qorayaaye iyaga wax khayroo loo qorayaa ma jiro laakiin qowlkaasi sax maaha alii haada xajun qaala nacam markay gabadhu nebiga weydiisay sala allahu aleyh wasalam kan xaj ma u sugnaaday waa ilma la sido kan xaj ma yeelanayaa haa buu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam muxuu daahir ku yahay in xajku isaga u sugnaanayo walaki ajrun isagii xaj waa yeelanayaa oo sunnu u noqonayaa adna ajar baad ku leedahay marka wixii ajara waa loo qorayaa sibyaantii waa loo qorayaa hadday la yimaadaan sabigu haddii aanu mumayis ahayn sida xajkii oo kale waa loo niyoonayaa dawaafkiina waa la marinayaa meelihii markaa waxa weeye la doonaayo o dhan waa la geynayaa hadday wuquufkii tahay hadday dawaafkii tahay hadday sacyigii tahay waa lala marayaa hadday mabiidkii tahay tuuristana waa laga tuurayaa haddaanu tuuran karayn hadduu tuuran karayo tuur baa la odhanaya waayahay hadduu mumayis yahay isagaa la odhanayaa niyee oo sidaa dhe oo caynka loo laqimaya laakiin wax dembiyoo loo qoraya ma jiro ilaa uu ka qaangaadhayo bacdi culammada ka mida ah waxay yidhaahdeen sida lxanaabila bacdi ka mida ah, toban jir hadduu gaadho wuxuu noqonayaa mukallaf waayo nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam wadribuuhum calayha licashrin toban jir markuu gaadho ku garaaca salaadii taasna waa cuquubo ciqaabta cid la ciqaabaana waxay ku timaaddaa ama waajib laga tegay ama xaaraan la sameeyey qowlkaasi saxiix ma aha sida jamaahiirta culammadu ay mareen ayaa saxiixa waana sida axaadiistu sheegayso rufica alqalamu can alaaa waxaa ka mid ahaa can isabiyi xataa yaxtalima ilmaha sabigaa qalinka waa laga kor qaaday ilaa uu ixtilaamayo waa qaangaadhkii yacnii ixtilaamkaas ilaa uu xasilayo wuxuu noqonayaa in laga kor qaaday qalinka darbiga xadiisku sheegayana waxaa looga jeedaa lita'diib edbin baa loo jeedaa garaac markaa daranna ma aha waa iska garaac sahlan oo ta'diib looga jeedo saahigii wax sahwiysanaaya ilowsanaa isagana waxa weeye khitaabu takliifka ma soo gudagelaya buuli calaa kulli xaal waa macduur markaa ma dembaabayo laakiin saxiixu waxay tahay inuu khitaabka ku guda jiro laakiin dembigii ayuu ka baaqday dembigii ayuu ka baaqday saas aawadeed buu salaadii marka uu xasuusto uu la imanaya saahigaa waxaa soo gelaya saynu horeba u sheegnay kii soo jeeday ee ilowsanaa iyo kii hurday labadu waa soo gelayaan hadda hadalka naadimka labadaba waa soo gelayaan wuxuu kaloo sheikhu inoo sheegay gaaladu khitaabka waa soo gelayaan oo furuucda shareecada waa lagula khitaabayaa waa la ysla ogolyahay wixii usuusha shareecadaa in lagula hadlaayo oo islaamnimada inay islaamaan ilaahay rumeeyaan rasuulladiisa rumeeyaan malaa'igta rumeeyaan kutubta ilaahay rumeeyaan yowmul aakhirka rumeeyaan qadarka rumeeyaan inay farsoon yihiin gaalada oo lagula khitaabayo oo lagula hadlayo waa biijmaaci almuslimiin muslimiintao dhan baa isku waafaqsan ijmaac qatci ah aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiguna waa sheegayaan oo gaaladii waa taa la amrayo inay islaamaan oo ilaahay rumeeyaan marka usuushii shareecada in lagula khitaabayaa nas iyo ijmaac qatciyaba waa loo hayaaye furuucda shareecada oo awaamirtiiyo nawaahida camaliga ah ma lagula khitaabaya mise lagulama khitaabaya gaaladii inay salaadda tukadaan inay sakada bixiyaan inay ramadaan soomaan inay xajiyaan inay dembiyada iska daayaan waa inay sinaysan waa inay waxba xadin waa inay waxba khiyaamayn waa inay cid dulmiyin aynay cid ku xadgudbin aynay cid xaman aynay khamri cabbin ayna waxyaalaha kale muslimiinta ka xaaraantoo dhan aynay la iman wax wixii ku waajiban ay la yimaadaan gaaladii ma lagula hadlayaa oo ma farsoon yihiin ise lagulama hadlayo taa furuucda shareecada ku saabsan khilaaf baa ku jira culammada madaahibtu waa ku kala duwan yihiin jumhuurka oo madaahibta badankooda ah iyo culammada badankooda ah waxay leeyihiin gaaladii waa lagula hadlayaa shareecada furuucdeedii oo wax kastoo muslimiinta ku waajib ahi gaaladana waajib bay ku yihiin wax kastoo muslimiinta ka xaaraan ahina gaaladana xaaraan bay ka yihiin ee lama odhanayo ilaa uu islaamo khamrigu xaaraan kama aha zinadu xaaraan kama aha dulmigu xaaraan kama aha la odhan maayo oo lama odhanaayo ilaa uu islaamo salaad markaa kuma waajib aha soon kuma waajib aha zaka kuma waajib aha waajibaadka kale kuma waajib aha la odhan maayo mas'aladaa khilaafkaa badan baa ku jira qowlka saxiixi waa sida jumhuurku ku tageen adillaana u daliila adilada u daliilka waxaa ka mid a marka aakhire la weydiiyo gaaladii naarta gashay maa salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusalliin walam naku nutcimu almiskiin wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wa kunnaa nukadibu biyowmi addiin xataa ataana alyaqiin saqara maxaa idin geliyey marka lagu yidhaahdo naarta saqara waxay odhanayaan waxaana geliyey maannu tukan jirin waxay sheegaan salaad la'aan baa ugu horraysa qaaluu lam nakun min almusalliin kuwa tukada kamaannu mid ahayn walam nakun nutcimu almiskiin masaakiinta qaar quudiya maanu ahayn jinsiga miskiinna waxba maanu siin jirin laase kay bixin jireen walaa wax kalay bixin jireen wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin waxaanu dabbaalan jirnay dembiyadiiyo baatilka dadka dabbaalanaya la jirkooda waa saddex wa kunnaa nukadibu biyowmi iddiin waxaannu beenin jirnay maalinta qiyaamada ee abaalmarinta ana waa beenin jirray bay yidhahdeen afar arrin bay sheegeenoo sababa ah oo sababay inay saqaro galaan afartaa umuurood ee ay sheegeen iimaan aynay rumaysnayn oo ay beeniyeen maalinta qiyaamada ka mid ah waa arrin ictiqaad oo asal ah saddexda kale waa furuucdii shareecada hadday tahay salaadda inay ka tageen hadday tahay zakada inay ka tageen hadday tahay dembiyada inay dabbaasheen marka waxaa laga qaadanayaa siday asalka iimaanka uga tageen sida loogu ciqaabayo ayaa dembiyadii kale furuucda camaliga ahayday la yimaadeenna loogu ciqaabayaa halkaa waxaa laga qaadanayaa salaaddu inay waajib ku ahaan jirtay gaalada ilaa haddaynay ku waajib ahaan lahayn laguma ciqaabeen tegistay ka tageen salaaddu inay waajib ku ahayd adduunyadii ayaa laga qaadanaya marka idan gaaladii waa lagula khitaabaya furuucda shareecada adilo kalena culammadu waa u deliishadaan masaladaas markaa sida saxiixi waa saas weeye haddaba waxaa xusid mudan culammada shaaficiyada ee muta'akhiriinta ah iyo xanaabilada qaarkoodoo muta'akhiriin ah markay ka hadlayaan shuruudda shuruudu takliif waxay yidhaahdaan waxaa loo shartiyaa caqli iyo qaangaadhnimo iyo islaamnimo alcaqlu waalbuluuqu waalislaam waa shuruudu takliif bay yidhaahdeen oo salaaddii iyo soonkii iyo zakadii kuma waajib ahaa haddii saddexa mid ka mid ka maqanta marka waxay ku dareen islaamnimadii inay ka mid tahay shuruudulwujuubkaee shuruudu sixaha aynay ku jirin haddii la yidhaahdo waxa weeye islaamnimadu waajib bay ku ahaydna dee islaamnimadu waxay noqonaysaa shardu sixee shardu wujuub noqon mayso waajibnimadii waa sugnayd yadaan islaamnima jirin oo waxaa loogu ciqaabayaa waa in waajibnimadii jirtay laakiin waajibnimadii waa islaamnimo ku xidhnayd oo kuma waajib ahayn ilaa ay islaamaan dee waxaa ka dhalanaysa inaan lagu ciqaabeen ilaa ay islaamaan culammada qaarkood markay arkeen nowcan maa tanaaqud inuu halkaa ka yaro imanayo waxay dooneen inay ka jawaabaan waxaa ka mid ah culamada isku dayda inay ka jawaabto alimaamu nawowi yaxya bnu sharaf oo kitaabkiisa majmuuca wuxuu odhanayaa markuu sheego salaadda waajibnimadeeda in loo shartiyo caqli iyo buluuq iyo islaamnimo ayuu odhanaya asxaabtayada shaaficiyo marka laga hadlayo gaalada ma lagula khitaabaya furuucda shareecada waxay qabaan in furuucda shareecada lagula khitaabayo jumhuurkay weheliyaan oo la dhan yihiin marka axkaamta fiqigaa laga hadlayana shuruudulwujuubkay salaadda ku daraan miyaan labadu iska hor imanayn dabeed wuxuu odhanayaa imaamu nawowi iskama hor imanayso oo waxayna isaga hor imanaynin markaannu leenahay buu odhanayaa gaalada waa lagula khitaabayaa furuucda shareecada waxaannu u jeednaa tegistay ka tageen oo adduunyadii kula iman waayeen baa aakhiro lagu ciqaabayaa oo lagu cadaabayaa laakiin adduunyada iyagoo jooga inay salaad la yimaadaan baa waajib ku ahayd oo laga rabay ugama jeednu waayo xaalkay gaalada ahaayeen salaad may tukan karayn hadday tukadaanna kamay ansaxdeen markay soo islaamaanna salaadaa idinku baaqday markaa gaalada ahaydeen oo laydinku lahaaye qalleeya lagu odhan maayo mar haddaan fii xaalil kufri la odhanayn la kaalaya salaaddii gaalooy gaalaba iska ahaadoo tukada hadda markay soo islaamaanna aan la odhanayn waajibaad baa laydinku lahaa iyo farallo inaad ka daba tagtaan oo qallaysaan baa idin saaran waxaa ka soo baxaysaa laa fii xaalil kufri walaa fii xaalil islaami yaa marnaba wakhtigaa ay gaalada ahaayeen waajibaadka inay la yimaadaan markaa lagama rabin adduunyada oo iyagoo gaalo ah inay sameeyaan sameeya lama lahayn hadday sameeyaanna kama asaxdeen markay soo islaamaanna qalleeya lagu odhan maayo waxay noqonaysaa annahum laa yutaalabuuna fi dunyaa alsalaah salaadda inaan mutaalabo lagu samayn adduunyada haddaa markaannu leenahay waa lagula khitaabayaa furuucda shareecada maxaa looga jeeda waxaan uga jeednaa wuhi hal faa'iido qura mid labaadba male faa'iidadaas waa maxay aakhira lagu cadaabayaa tegistay ka tageen bes oo cadaabka loogu kordhinayo saasuu imaamu nawawi kaga jawaabaya sidaasina calaa kulli xaal ishkaalka ma bannaa waayo aakhiro in lagu ciqaabayo oo lagu cadaabayaa waxay farac ka tahay in adduunyada gudaheeda waajib ay ku ahayd markaa saxiixu waxay tahay in la yidhaahdo islaamnimadu waa shardu sixa laa shardu wujuub shardu sixa weeye shardu wujuub ma aha waajibnimadii waa jirtee sixaday ku xidhnayd marka islaamnimadu ku xidhnayd asixitaankay ka asaxaysa islaamnima ayuu ku xidhnaa waa shardu sixo ee waajibnimadii xaasil bay ahayd amaa ishkaalka ku saabsan fii xaalil kufri lagama rabo inay la yimaadaan garannayn waxaa lagu dhisay kama asaxayso iyagoo gaala inay la yimaadaan misaal kale haddaynu soo qaadanno aynu ku yaro jilcinayno ruuxa janaabada qaba salaad ma laga rabaayo salaadi ma saaran tahay yaa se ilaa janaabada ka maydho salaadi ma saarna yani salaada laa yutaalabu salaad lagama markaa mutaalaba lagu samayn maayo la odhan maayo tuka salaadda ee janaabada inuu ka maydhun baa la amrayaa markuu ka maydho dabeed baa la odhanayaa tuku mise isagoo janaabo qababa oo aan tahaaro qabinba waxaa la odhanayaa warniyow salaaddii tuko janaabadana ka maydho ama bicibaara ukhraa salaaddii tuko waxaan salaadi kaa asaxaynin inaad la timaado ka hormarisa mooye ka sii hormari oo tahaarada ah janaabadan inay kaga asaxayn salaadii ma keensanayso in layahaa salaad xaaladdan mutaalaba lagu samayn maayo waxaa la odhanayaa niyahow salaadda tuko waxa salaadda sixadeedu ku xidhan tahay in la helana oo shardi u ahna ka hormari oo la kaalay saasoo kalea gaalkii waxaa la odhanayaa waajibaadkii shareecadu waa ku saaran yihin la kaalay furuuc ba ha noqoto hadday salaad tahay iyo hadday zaka tahay iyo hadday kheyrkeed tahay sixada ay ka asaxaysaa waxay ku xidhan tahay oo ayna la'aanteed asaxayn oo islaamnimo ana ka sii hormari sidaa tahaaradaba loo odhanaya hormaray kaa kale fahimtum marka waxaa weeye furuucdii shareecada waa la amrayaa waxaa sixada ay asaxaysaa ay ku xidhantayna in laga hormariyaa waxay ku noqonaysaa mid laasim ku ah ayay noqonaysaa waa yahay ama arrinka ku saabsan in eh, markuu islaamo aan la odhanayn qallee waa sidaa loo sheegay laakiin waxa looga riday waxay tahay waa targiiban lahu fi lislaam jeclaysin islaamka la jeclaysinaya daraaddeed yaa haddii gaaladu markay soo islaamto lagu odhan lahaa labaatankii sano ama soddonkii sano ama tobankii sano ama markaa afartankii sane aad gaalka ahayd laga soo bilaabo markaad qaangaadhay waxalla wixii waajibaada kugu baaqday hadday salaad tahay hadday soon tahay hadday zake tahay waa inaad qallaysaa yaa oo soddon ramadaan ama labaatan ramadaan ama toban ramadaan ama afartan ramadaan waa inaad qallaysaa oo intaa sakadoodii haddaad xoolo lahayd yadana waa inaad bixisaa oo intaa salaadahoodii waa inaad qallaysaa maxaa dhici lahaa qaar badan inay islaamnimada ka noqdaan soomaa si aan taasi u dhicin targhiiban lahu fi lislaam ayaa la yidhi wixii hore laydinkama rabo qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf yaa waxaad ku tidhaahdaa gaalada hadday ka reebtoomaan kufriga iyo xumaanta waxaa loo dhaafayaa wixii hor maro oo dembiya ah hadda dembiyadu way saaran yihiin maaha inay dembi la yihiin laakiin markan baa laga ridayaa waxaa looga ridayaa tarkiiban lahu fi lislaam ama calimta ana alislaama yajubu maa qablah xadiiska camr bnulcaas markaa saas aawadeed islaamnimada jeclaysiin la jeclaysiinayo ayaa eh, looga riday culamada qaarkoodna waxay kala farqiyaan gaalka murtadka ah iyo gaalka asliga ah oo waxay yidhahdaan gaalada murtadiinta ee islaamka ka noqday haddii islaamnimada ay ku soo noqdaan ilaaba ilaa iyagu waa qallaynayaan wixii ku baaqday laakiin gaalada asliyiinta ahunbay ka dhacaysaa kuwaasunbay ka dhacaysaa marka waxa weye calaa kulli xaal masalada saxiix waa saas ama masalada ku saabsan masaladaa keliyuunbaaba ka dhalanaysa gaalada waa lagula khitaabaya furuucda shareecada oo ah aakhire lagu cadaabayo aakhiro in lagu cadaabo waxay farac ka tahay adduunyada waajib inay ku ahayd haddii kale waxaan ku waajib ahay in lagu cadaabayaa ka dhalanaysa wa fiihi maa fiihi waadix ta kale culammada qaarkood waxay sheegeen masaa'il badan badanoo kaleoo ka dhalanaysa waxaa ka mid ah ibnulaxaam sheikha la yidhaahdo alqawaacid waalfawaa'id alusuuliya waxa uu sheegayaa masaa'il badanoo ku binaysmaysa qaacidadaas toddobiyo toban mas'alo ama siddeed iyo toban mas'alo taxayaa alqawaacid walfawaa'id alusuuliya libni lixaam waa kitaab matbuuca maktabat almutaalacana waa inoo yaallaa ciddu u baahan yaan sidiisa u haysan waa ka taalacan karaa marka ilaa toddobiyo toban mas'alo ama siddeed iyo toban mas'aluu taxayaa oo mid walba ay ku binaysmayso mas'alada aynu soo sheegnay gaalada waa lagula khitaabayaa furuucda shareecada waxaanuu sheegayaa bacdualxanaabila inay yidhaahdeen mas'aladaa qura ku binaysmayso dabeedna wuu radinayaa bacdualxanaabila intay sidaa yidhaahdeen ayuu tacaqubayaa oo radinaya o odhanayaa ma ahee masaa'il badan baa la sheegay inay ku minaysmayso dabeedna masaa'ishii bataxya sabiga markaynu leenahay eh, xaj waa u sugnaanayaa waynu ishaarnay xajka u sugnaanaya inuu sunno yahay xajatulislaam waxay ku xidhan tahay qaangaadhnimadiisay ku xidhan tahay oo iska mas'ale macruuf ah ishaaradana waxa weeye inuu xajku sunno ugu sugnaanayo ishaara latiifan iskaga dhaafnaa wuxuu idhi sheikhu raximahullah walmu'minuuna fii khitaabi illaahi qad dakhaluu mu'miniintu khitaabka ilaahay waa soo gudagelayaan wa kadalika khitaabka rasuulkana sala allahu aleyh wasalam waa soo gudagelayaan ila asabi wasaahi ilmihii yaraa mooyaane iyo wasaahi kii ilowsanaa mooyaane iyo wadaljunuuni kii waalida u saaxiibkaa mooyaane kullahum dhammaantood lam yadkhuluu may soo gudagelin khitaabka ilaahay bimacnaa khitaabka sharciga ama khitaabullaahi ha noqde ama khitaaburasuuli ha noqdee ma soo gudagelayaan walkaafiruuna fi lkhitaabi dakhaluu gaaladuna khitaabka gudihiisa waa soo galeen fii saa'iri alfuruuci furuucda dhammaanteed bay soo gelayaan lishariicati xaalay furuucdu shareecada u sugnaatay calaa kulli xaal masalada waxaa ku sugan aqwaal badan culamada qaar waxay gaadhsiiyaan khamsata aqwaal shan qowl haddaynu dul marno labada qowl ee isu muqaabilka waa garanaysaan waa soo gelayaan iyo ma soo gelayaan saddexda qowlee kale waa tafsiil qowl odhanaya gaalku ma murtad ahaa mise asli ahaa hadduu murtad yahay waa soo gudagelayaa hadduu asli yahay ma soo gudagelayo qowlka saddexaad awaamirtiiyo nawaahida waa in la kala farqiyo la yidhaahdo baabunawaahi waa soo gudagelayaa waayo sixadeedu niye uma baahna oo xaaraantii inuu ka dheeraadaa waa suurtoobi kartaa dembigiina ka badbaadaa biduuni niya laakiin awaamirtii niyay u baahan tahay niyadiina islaamnimay u baahan tahay marka awaamirtiiyo nawaahida waa in la kala farqiyo waa qowlka afraad qowlka shanaad wuxuu leeyahay gaalka furuucda shareecada waa lagula khitaabayaa hal farac mooyaane halkaasi waa maxay waa jihaadka oo gaalada la dagaalan la odhan maayo oo isagii baaba dee gaal ah haddii lahe gaalada la dagaalannaa waxaa ka dhalan lahayd adigu isku bilow dee isdilla la odhan maayo qowlka shanaad markaa jihaadku ka istisnoonaya saxiixa waa sheegnay oo waa inay soo gudagelayaan furuucda shareecado dhan wa fi ladii biduunihi mamnuucah waxay kaloo soo gudagelayaan fi ladii kiina waa soo gudagelayaan biduunihi mamnuuca la'aantii la mancinayo sixadeeda furuucda furuucda inay asaxdo la mancinayo waa islaamnimo ah uu sii caddeeyo wuxu uhi wadaalika alislaamu kaasi waa islaamnimada faalfuruucu furuucdu waa awaamirtiiyo nawaahida camaliga ahe tasxiixuhaa saxgaraynteedu sax laga yeelayaa biduunihi mamnuucu biduuni alislaam mamnuucu waa mid la mancinayo weeyo dee ma asaxayso islaamnimo la'aantii ibnu cuthaymiin waxa uu sheegayaa salaaddu inay furuuc tahay inayna sax ahayn inay usuul noqonayso oo arkaantii islaamka ka mid tahay calaa kulli xaal wejiga culammada badankoodu ma maraan yacni waxa weeye wejiga hadda markaa aynu ku soconno aayaddana loo deliishaday waa in markaa furuucdii shareecada ay ka mid tahay furuucdana waxaa loo jeedaa ashyaada camaliyaadkaa baa loo jeedaa ee usuul lictiqaad ayaa usuushana looga jeedaa furuucdana waxaa looga jeedaa alaxkaamu alcamaliya saasaa mashhuuro caana sheikhu haba ictiraadeen baabulcaammi caamka baabkiis wa xadduhu lafdun yacummu akara min waaxidin min hayri maa xasrin yura wa xadduhu ay wa xaddu alcaammi caamka xadkiisa ama tacriifkiisu lafdun waa eray araygaasoo yacummu camimaya oo maanshaynaya ama wada gaadhaya akfara min waaxidin midh wax ka badan min hayri maa xasrin yuraa xasri lagu og yahay la'aantii oo aan xasri ku sugnayn bimacnaa xasrina ka madhan ayaa waxaa la yidhaahdaa caan baa la yidhahdaa waa allafdu almustaqriqu limaa yasluxu lahu dafcatan waa lafdi wada maanshaynaya limaa yasluxu lahu wixii u suubamaa dafcatan hal mar buu wada maanshaynaya min hayri xasrin iyadoo xasri aynay wehelin tacriifkiis waa saas lafdii markii la yidhi waxaa baxayaa macnaa caam a ah lama yidhaahdo istilaaxan walow luqa ahaan habal loo yidhahdo sheikhu waa inoo soo wadaay alfaaddaa lagu sifeeyaa cumuumka waa min cawaarid alalfaad erayada waa lagu sifeeya marka waa lafdi yocummu hadda waxaa weeye dee dawr baa ku jiro yacni caam isagoo tacriifinayu maaddadii wax laga soo ishtiqaaqay oo yacummu a keena dee ciddaan alcaammu garanayo cummuna ma garanayo marka isdaba wareeg baa ka imanayo alcaammu ma garanayo ilaa uu yacummu garto yacummuna ma garanayo ilaa uu alcaammu garto marka dowr sabqi baa ka imanayo shayga la tacriifinayana maaddadaa wax laga soo ishtiqaaqa waa inaynu ku jirin wa allafdu almustaqriqu limaa yasluxu lahu dafcatan waa lafdiga wada maanshaynaya wada gaadhaya yaa yashmuluna waa la odhan karaa wax kastoo u suubama hal mar buu wada gaadhayaa ku wada dhacaya waxaa laga ixtiraasayaa dee waxa weeye itlaaqi hal mar buu ku wada dhacayaa wada maanshaynaya wada gaadhaya isagoo xasrina ka maran bilaa xasrin ama min hayri xasrin xasrigana waxaa lagu reebayaa lagu ixtiraasayaa oo lagu saarayaa cadadkii oo jumhuurka culammadu waxay qabaan cadadku cumuumka kama mid ahaa haddaad tidhahdo alfun dee kun bay ku caamtahay la odhan maayo waa maxsuuroo tiray ku xadidantii marka cadadadu ma soo gudagelayaan caamka soo geli maayo marka xasriga waxaa lagu saaraya inuu xasri ka maran yahay min hayri maa xasrin yura waxaa lagu saaraya cadadadii baa lagu saaraya waxadduhu tacriifka caamka la tacriifinayaa ee la xadaynayaa lafdun waa eray eraygaasoo yacummu camimaya maanshaynaya yashmulu wuxuu cammimayaa aksara min waaxidin midh wax ka badan min hayri maa xasrin yuraa xasri lagu ogsoon yahay la'aantii oo koobis koobistira lagu koobayana ka madhan min qawlihim waxaa laga soo qaatay hadalkooday carabtu yidhaahdeen cammamtuhum bimaa macii waxaan ku caam yeelay xilla jirkayga ahaaday oo xoola ah ama maal ah baan ku caam yeelay oo mid walba waxbaan siiyey mataru roobkiiba caam noqdaa la yidhahdaa yaa erayga cimaamo xataa waxaa laga soo qaatay macnahaas li'annaha tacummu alra'sa madaxay camimays ay tuxiitu bira'si kullih madaxoo dhan bay koobaabayse laakiin taasi waa macno luqawiye istilaaxan hadda marka laga hadlayo alfaadunbaa lagu sifeeyaaye macaanida laguma sifeeyo bacdiba laakiin macaanidana waa lagu sifeeyaa maadaama luqatulcarabba ay dhacday in macnihii sidaa loogu itlaaqayo laakiin arrinkan waa istilaaxi mar hadduu istilaaxi yahayna istilaaxa sidaa loo istilaaxay unbaa loo daayaa waltanxasir ha koobnaato alfaaduhu erayada cumuumku fii arbacin afar ha ku koobnaato siiqada amar buu ku keenay laakiin wuxuu uga jeedaa waa amrun yuraadu bihi alkhabaru siiqadii oo amara ayaa khabarnimo loo jeedaa oo sida loo yidhaahdo khabarun yuraadu bihi alamru khabar amar looga jeedo fasaturdicu lahu ukhraa waa khabarun yuraadu bihi alamru ayaa cagsigana loo isticmaalaa oo loo yidhaahdaa waa amrun yuraadu bihi alkhabaru waa siiqo amar oo laakiin macnaha looga jeedaa khabarnimo tahay tusaalaheedu waxay tahay falyatabawa' maqcadahu min annaar amarnimo loogama jeedee khabarnima macnuhu u dhacayaa waa amrun yuraadu bihi alkhabaru waa amar khabarnimo looga jeedo yacani waa diyaarsanayaa meesha uu naarta ka degaya macnuhu dhacay marka tanna amarnimo loogama jeede way ku koobmaysaa baa laga tilmaamaya min qowlihim waxaa laga soo qaatay hadalkooday yidhahdeen carabtu cammamtuhum waxaan ku caam yeelay bimaa macii wixii la jirkayga ahaaday baan ku caam yeelayoo mid walba waxbaan siiyey wala tanxasir ha koobnaato alfaaduhu ereyada caamku fii arbacin afar ha ku koobnaato yacni waxaa loo jeedaa fii arbaci siyaaq afar siiqo ha ku koobnaato ama afar nooca ku koobnaato waayahay yahay arbac buu hadda yidhi mm, siyaaq u idaafee fii arbaci siyaaq afar siiqa ha ku koobnaato aljamcu waalfardu almucarafaani billaami kaalkaafiri walinsaani ka koowaad wuxuu yahay waa aljamcu jamaca iyo waalfardu midhka almucarafaani labadaba la macrifeeyey bilaami laam lagu macrifeeyey kalkaafiri waa sida erayga alkaafir iyo walinsaani iyo alinsaan weeye wa kullu mubhamin min alasmaa'i min daka maa lilsharti waaljazaa'i ta koowaadee inoo sheegay waxay tahay haddii jamac jamacaasi noocu doona ha noqdo jamcu mudakari saalim ha ahaado jamcu mu'anasi saalim ha ahaado jamcu taksiir ha ahaado ismu jamci ha ahaado ifraadi ah ama jinsi ah noocuu doonaba ha noqdee wax kasta oo jamac ah haddii al la geliyo aan cahdi looga jeedin ee istiqraaq looga jeedo ama ashi istiqraaqiyada ahayd ha ahaato ama tii mawsuulada ahaydba hahaata hadday sifo sariixaa gashae dhammaan waxay faa'iidaynaysaa cumuum waxaa la mid a isimkii mufradka ahaa haddii al la geliyo ashaasi ama mawsuulo ha ahaato ama istiqraaqiye ha ahaatee iyadana cumuum bay faa'idaynaysa cumuum bay faa'idaynaysa haddii waxa weeye cahdiye ay tahay ama libayaani alxaqiiqa ay tahay cumuum ma faa'iidaynayso laakiin istikraaqiya hadday tahay ama mawsuulo tahay cumuum bay faa'iidaynaysa cahdii hadday tahay waa bixasabi almachuud caamman kaana aw khaasaa kaa machuudkee la garanayaa ayuunbaa loo celinayaayo hadduu caam ahaana caam bay noqonaysaa kaasuu taabicu yahay hadduu khaas ahaana khaas bay noqonaysaa fa casaa fircawnu arasuula waa rasuulkii madkuurkee la soo sheegay ee loo diray marka dee khaas bay noqonaysaa haakada id humaa fi lghaar waxay noqonaysaa ghaar machuud ah machuudun dihnan alyawma akmaltu lakum diinakum waa maalintii la joogay waa cahdi xuduuri ah cumuum ma faa'iidaynayso oo maalin kasta loogama jeedo waa maalintaa markaa la joogay ay soo degtay aayaddu alrajulu khayrun min almar'a waa libayaan alxaqiiqa cumuum markaa fardi walba ku dhacaya loogama jeedo wa bacdu nisaa'i afdalu min bacdi arijaal bal wa acqalu se taasi waa ghariib yacnii dumarka qaarkood waa ka fadli badan yihin ragga qaarkood waana ka caqli badan yihin yani waxaa laga hadlayaa min xaysu aljumla marka la sheegaayo alrajulu khayru min almara waa yahay tusaalihiisu waxay tahay oo shiikhu u tusaaleeyey alkaafir iyo alinsaan mufrad haddii ay gasho waa saasi laeg marka jamacyada iyadoo ku jirta qad aflaxa almu'minuun waxaa loo jeedaa kullu almu'miniin mu'miniin oo dhan baa loo jeedaa wallahu yuxibu almuxsiniin wa kulla almuxsiniin yuxibu altawaabiina wa yuxibu almutatahhiriin waxa weye waxaa laga tilmaamaya dhammaan ayaa laga tilmaamaya dhammaantood bay ku dhacaysaa alrijaalu qawaamuuna cala annisaa waxaa laga tilmaamayaa qawaamada dee rijaalkii inay wada leeyihiin baa laga tilmaamaya walilrijaali calayhinna daraja wahaakada mufrad hadday gashana waa saas si la eg haddii looga jeedo istiqraaq ina alinsaana la fii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu alsaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw biasabr istisnaa ka daba dhacay saas aawadee mid mucayana loogama jeedo alistisnaa'u micyaaru alcumuumi ila fi alcadad qaacide waxay culammadu yidhaahdaan istisnaagu waa miisaankii cumuumka ilaa fi alcadad cadadka gudihiisa mooyaane shayga haddii markaa istisna ka daba dhaco shaygaasi ama waa inuu macduud yahay oo cadad yahay ama waa inuu caam yahay labadaa waxba kama dhexeeyaan culammada cadadka ku daraysaana oo le cadadku caam waa noqdaa dee xataa istisnaha gelin maayaane waxay leeyihin alistisnaa'u micyaar alcumuum bay leeyihin marka marba haddii laga reebo ila aladiina aamanuu waxaad garanaysaa eh, alinsaan inaan looga jeedin insaan gaar ah ee insaan oo dhan loo jeedo wa khuliqa alinsaanu daciifa asha istiqraaqiyada ah calaamadeedu waxay too lagu garan karaa siday ahlucilmigu yidhaahdeen kulli baa meesheeda la dhigi karaa lagu beddeli karaa calaa sabiili alxaqiiqa markaasaa macnuhuna saxiix noqonaya oo haddii la odhan lahaa masalan inna kulla insaanin fii khusr insaan oo dhami khasaaruu ku sugan yahay ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat macnuu wuxuu noqon lahaa saxiix qad aflaxa almu'minuun ay kullu lmu'miniin macnuhu wuxuu noqonayaa saxiix wax isbeddeli mayso haddaad tidhahdo ashani waa mawsuulo oo ismu faacil sifannimo looga jeedo ismiya aynay ka haalib noqon bay gasho wa sifatun sariixatun silatu al iyo haddaad tidhaahdo ismiyada hadda khaalib noqotay magacnimada ee mawsuulunimadii waa laga tegey oo macnuhu wuxuu u dhacayaa un ashan istiqraaqiyo waa iska khulfi lafdi mar layba waxay faa'idaynaysaa cumuum wakadaa hadday laba gashana waa la mid ida tawaajaha almuslimaani bisayfayhima iyo ida altaqa almuslimaani bisayfayhima labada lafdiba waa jiraane waxaa loo jeedaa laba kasta oo muslim oo seefahooda iskala hor yimaada wixii daliil ka reebaa waa halkeeda waa reebanta ha odhanin laba muslimoo kasta ha ku fasirin waayo muslimiinta qaar lala dagaalami karaa jiroo buqaaddii baa la amray faqaatilu alatii tabqii xataa tafiya ila amri illah waxaa la odhanayaa cumuumkii baa la khaas yeelay waxbaa laga reeba maxaan laga reebin cumuumkay ku baaqi tahay ee marka hore cumuumka sug laba shaksi oo mucayana looma jeedinoo hebel iyo hebel ahay waxaa loo jeeday laba muslimoo kasta wixii daliil ka reebbaa ka hadhan ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar wa kullu qaatilin wa maqtuulin oo labadooda ka mid a kuwa islaynaya ka mid a wixii daliil ka reebbaa ka hadhan waa yahay sheikhuu wuxuu yidhi laam baa lagu macrifeeyey marka hore iska khilaaf lafdigaa jiro oo ku saabsan mucarrifka wax macrifaynaya mallaamkoo keliyaah ee hamsada waxaa loo keenay si loogu gaadho ee laamkunbaaba mucarrif ahaa iyo maye alifkiiyo laamkoo wada socda ama hamzada iyo laamkoo wada socda baa mucarif isku wada ahaa mise hamzadoo keliya ahayd iska khilaaf lafdiga u dhexeeya masadaa jira samare maleh khilaafkaas aqwaal baa iskaga sugan al xarfu tacriifin aw illaamu faqad fa namadun carafta qul fiihin namat al xarfu tacriifin al oo wada socotaa xarfu tacriif ah aw illaamu faqad ama laamkoo keli ah fa namadun carafta qul fiihin namat waa iska khulfi lafdi bilalifi wallaami bay culammada qaarkood yidhaahdaan waxase ka fiican bial in la yidhaahdo ayaa ka fiican qaacidada carabiyada marka hore waxay ahayd shaygu hadduu xaraf keliya yahayna ismul xarfi baa lagu dhawaaqaa hadduu laba xaraf iyo wax ka badan gaadhana hadduu laba xaraf ama wax ka badan gaadhana sida loogu dhawaaqaa loo yidhaahdaa oo hadda haddii lagu yidhaahdo yacnii zaydun fi lmasjidi fi lmasjidi icraab waxaad odhanaysaa fiidu waa xarfu jar almasjidi waxaad odhanaysaa wa ismun majruurun bifii mise waxaad odhanaysaa bilfaai walyaa mise bilfaai walyaa haye marartu bizaydin marka lagu yidhahdo icraab bizaydin maxaad odhanaysaa zayd waa ismu majruurun bibi bilbaa markuu xaraf keliya yahay waxaa lagu dhawaaqaa ismulxarfi baa la sheegaa laakiin hadduu laba xaraf gaadho ama ka badan noqdo sida loogu nudqiyo oo loogu dhawaaqo baa loo sheegaa saas aawadeed qaacidada waxa waafaqsan in bi'al la yidhaahdo ee bilalifi wallaami aan la odhannin calaa kulli xaal laakiin culamada qaar waa isticmaaleen shicir baabay keeneen yacni waxa weeyaan ay u nisbeeyeen abunajmi ninkii la odhan jiray waayahay wuxuu yidhi sheekhu aljamcu jamaca iyo walfardu mirku almucarafaani oo labadaba la macrifeeyey bilaami wuxuu u jeedaa bial lagu macrifeeyeye tarjiixiisaa wuxuu raacay markaa qolada odhanaya laam keliya mucarif ahe kalkaafiri waa sida markaa kaafir oo kale iyo walinsaani insaan oo kale macnuhu wuxuu u dhacayaa ay hiya alfaadda afarta ahi aljamcu walfardu almucarafaani bilaami kalkaafiri walinsaani saasuu markaa noqonaya wa kullu mubhamin waxaa kaloo alfaadda afartii ay tahay ee cumuumka loo isticmaalaa mid kastoo mubham ah oo macnihiisu uu qarsoon yahay oo wax kale macnihiisu ku caddaanayo min alasmaa'i kaa mubhamka ahoo min alasmaa'i asmaada ka mid a ah. ee min daaka noocan uu ka mid ahaaday maa maa lisharti waljazaa'i xaalay sharti iyo jaza u sugnaatay maadaas wa lafdu man iyo erayga man weeye oo fii caaqilin caaqil loo isticmaalay wa lafdu maa iyo lafdiga maa oo fii hayrihi ay fii hayri alcaaqili loo isticmaalay wa lafdu ayin iyo erayga ayin oo fiihimaa labadaba loo isticmaalay labadaba loo isticmaalay caaqil iyo hayru caaqilba wa lafdu ayna iyo erayga ayna wahwa lilmakaani wuxuu u sugnaaday ayna lilmakaani bay u sugnaatay makaan baa laysku weydiiyaa ayna kadaa mata saasoo kaleu ahaaday mata erayga ahi almawduucu mataadaasoo loo dhigay lizamaani wakhtiga loo dhigay oo iyadana wakhti baa la ysku weydiiyaa wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa raximahullah isim kasta oo mubhami wuxuu faa'iidaynayaa cumuum buu faa'iidaynayaa asmaada mubhamaadkii waxay noqdaan asmaa'u shardi iyo asmaa'u listifhaam iyo asmaa'u lmawsuulaat ism mawsuul kasta iyo ismi shardi kasta iyo ismu istifhaam kasta mubhamaadkii buu ka mid yahay cumuum baanu faa'iidaynaya ismu shari haddaad eegto cumuumbuu faa'iidaynaya meeshuu kugu yimaadaba faman yacmal mihqaala darratin khayran yarah waa mid kasta oo sameeya hadduu markaa quraanjo wax la miisaanoo khayra sameeyo waa arkayaa laakiin bishartihi dee ku sameeya shardigii camalku lahaa waman yacmal mihqaala darratin sharran yarah waa caam ismu shardi meel kastuu kugu yimaado wuxuu faa'iidaynayaa cumuum buu faa'iidaynayaa wamaa tafcalu min khayrin yaclamhu allah ama man ha noqdo ama maa ha noqdo ama hayrkeed ha noqdo aynamaa takuunu yudrikkum almowt meel kastaa ku sugnaataanba geeridu waa idin haleelaysaa aya makaan baa soo gelaya maa tafcal afcal waxaad samaysaba waa samaynayaa haddaad tidhahdo carabi ahaan waxay noqonaysaa cumuum man ataaka fa actihi dirhaman waxay noqonaysaa cumuum waa ku kasto kuu yimaada dirham sii wahaakada cumuum bay faa'idaynaysa marka asmaa'u shardiga waxay faa'iidaynayaan cumuum bay faa'iidaynayaan ama man ha noqdo ama maa ha noqdo ama ayun ha noqdo ama mahmaa ha noqdo ama waxa weeye aynamaa ha noqdo ama xaysumaa ha noqdo waxay noqonaysaa inay cumuum faa'iidaynayso ama idaa ha noqdo waa asmaadii baynu ka hadlaynaa haddii in ay shardiye ay noqoto intaa shardigaasi wuxuu noqonayaa xagga ficilka ayaa markaa cumuumku gelaya oo wuxuu noqonayaa xaggii asmaada baabkan ma aha waxay noqonaysaa xaggii nakiraadkii nakira fii siyaaqi shardi iyo xagga ah inuu cumuumku ka soo galay wuxuu inoo tilmaamay man waxa loo isticmaalaa buu yidhi caaqilka maana waxa loo isticmaalaa hayrualcaaqil waa sida qaalibka ah culamada qaarkoodna caaqil beddelkiisa waxay isticmaalaan caalim waayo manta ama maadu waa soo aroortaa mid walba sida la sheegay khilaafkeeda manna waa dhacdaa in ilaahay lagu itlaaqo markaa saas aawadeed culammada nuxaadda badankood waxay isticmaalaan inay yidhahaan manna waa fii caaqilin maana waa fii hayri alcaaqil waa min xaysu alghaalib waxaa la yidhaha siboohi ma sheegin arrinkaas nuxaaddi ka dambaysa arrinkaas sheegtay yaga laftooduna waxay qireen inay tahay cala alghaalibe min ghayri alghaalib waa oggol yihiin in mid walba khilaafkiisa u soo arooro maadi oo caaqil loo isticmaalayo oo haddii caaqil iyo khayru caaqil la kulmiyo waxaa la khaalib yeelaa wakhtiyada qaarkood ghayrulcaaqilka likasrati marna waxaa la khaalib yeelaa caaqilka lisharafi ayaa la khaalib yeelaa mar waxaa laga yaabaa in sifaatka loo jeedo wahaakada marka waxa weeye suwar laga istisnooda ayaa jirta ayunbaa markaa ka mida iyaduna markay waxa weeye tahay shartiyo iyo markay mawsuulo tahay mid walba waxay faa'iidaynaysaa cumuum hadday shartiyo tahay iyo hadday mawsuulo tahay waxay faa'iidaynaysaa mar layba cumuum bay faa'idaynaysaa suma lananzicanna min kulli shiicatin ayuhum ashaddu cala araxmaani citiya ayna ayaa ka mida ama shartiyaha loo isticmaalo ama istifhaamiyaha loo isticmaalo shardiyada marka loo isticmaalana maa baa la raaciyaa aynamaa takuunu yudrikkum almowt waa shardiya saas aawadee labada ficila ka dambeeya labada waa la jasmiyey ayna fulaan haddii la yidhaahdo waa istifaamiyo cumuumna waa faa'iidaynayse waxaa lagu weydiinayaa meel kastuu ku sugan yaha lagu weydiinaya mataadana waxaa lagu weydiiyaa zamaanka zamaanka ayaa lagu weydiiyaa oo haddii la yidhaahdo mata saaca su'aashu waxay ku dhacaysaa zamankay dhacayso oo dhan baa la weydiinaya ayanmaa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa waa ay oo shardi ah ismiga mawsuul marmar baa waxa dhacda qariina in lagu garanaayo inaan markaa cumuum looga jeedin wa qaala aladii aamana yaa qawmi ittabicuuni ahdikum sabiila arashaad wa qaala aladii aamana waxaa loo jeedaa mid mucayana oo laga qisoonayaa loo jeedaa loogama jeedo mid kastoo rumeeyey fii ayi zaman oo uu joogo ayuu sidan yidhi in laga tilmaamayo hadda muraadku maahae qariinadu waxay ku tusinaysaa qisadan laga warramayo shakhsi mucayana oo hadalkan yidhi ayaa laga warramaya marka taasoo kale iyadoo ism mawsuul ay tahay haddana qariinatu siyaaq ayay hadda cumuumkii kaga baxaysaayoo loo jeedaa baa la yidhi mid mucayana loo jeedaa marka haddii mid mucayana loo jeedo ee mid kastoo arrinkani ka dhacay aanu muraadku ahayn markaa cumuum maaha laakiin haddii loo jeedo mid kasta oo sidaa silatulmawsuulku tahay ku sifooba hadduu muraadku yahay cumuum baa looga jeedaa cumuumnimadiisuna waxay noqonaysaa bixasabi silatihi ayay noqonaysaa sheikhu waxau uhi raximah ullah wa kullu mubhamin waxaa kaloo siyaqa cumuumka ka mida eray kasta oo mubham ah oo macnihiisu aanu caddaanayn wax kale inay raacaan mooyaane macnihiisu uu yahay mid la ibhaamiyoo la qariyey oo min alasmaa'i magacyada ka mid ah min daaka noocaasuu ka mid ahaaday maa lisharti kii shardiga u sugnaaday iyo waljazaa'i jazaaga yani waxa weye waa kii sharti iyo jazaa lahaa waxaa loo jeedaa isimkii shardiga ahaa wa lafdu man erayga man ayaa isaguna markaa ka mid ah oo fii caaqilin caaqil ku saabsanoo caaqil loo isticmaalo iyo wa lafdu maa oo fii hayrihi ay fii hayrilcaaqili loo isticmaalo walafdu lafdu ayin iyo lafdiga ayin oo fiihimaa labadoodaba loo isticmaalo walafdu lafdu ayna iyo lafdiga ayna oo isaguna marna shardi noqda marna istifaam noqda wax lilmakaani wuxuu u sugnaaday makaanka yacni makaan baa laisku weydiiyaa ama makaan buu shardi u noqdaa kada mataa saasoo kaleu mataa ahaada mataagaasoo almawduucu loo dhigay lizamaani wakhti loo dhigay walafdu laa fi nakiraati uma maa fii lafdi man ataa bihimaa mustafhimaa walafdu laa fi nakiraati iyo lafdiga laa oo nakiraat ku sugan nakirooyin galay ayaa ka mid ah siiqa cumuumka uma maa maa baa ku xigo fii lafdi man ataa ku sugan lafdiga kii yimi biha mustafhiman xaaluu su'aal ku weydiinaya yacni wuxuu u jeedaa maadii istifaamiyada ahayd baa iyaduna ka mid ah calaa kulli xaal mubhamaadkii buu halkan sii sharxayaa oo dhammaan intanoo dhani mubhamaadkii bay ka mid yihiin marka waxay noqonaysaa min daaka maa iyo walafdu man walafdu ayna kada mataa yacni waxa weye inay markaa noqonayaan intaan ka horraysa wa lafdullah ka horraysa mubhamaadkii inuu fasirayo marka wuxuu tilmaamayaa erayga laa hadday nakiraad gasho waxay faa'idaysaa cumuum oo waxaa la yidhaahdaa nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum nakiro siyaaqu nafyi gudihiis dhacday waxay faa'idaysaa cumuum cumuum bay faa'idaynaysa laa ilaaha ila allaah wa caam laa nikaaxa ila biwaliyin wa caam laa iimaana liman laa amaanata lah waa caam man lam yubayit asiyaama min alleyli falaa siyaama lah waa caam falaa siyaama lah marka siyaam waa nakira fii siyaaqi nafyi marka nakira fii siyaaqi nafyi waxay faa'iidaynaysaa cumuum bay faa'idaynaysaa laa rajula fi daar waatay yidhaahdaan culammadu waa cumuumka nas bay ku tahay marka weliba markay tahay idaa buniyat macaallaa waa meelihii cumuumka ay naska ku ahayd wa fii siyaqi nafyi minha yudkaru ida buniya aw ziida min munakaru aw kaana siiqatan laha nafyu lazim wagayru da lada alqaraafi laa yacum saddex suuro ayaa nakira fii siyaaqi nafyi cumuumka ay ku tahay nas bimacnaa ku caddahayoo macno cumuum aan ahaynba maba aqbali kartaba aslanba waa maxay wa idaa buniyat maca laa haddii laa la jirkeed la bineeyo waa sidaa laa ilaaha ila allah waa sidaa laa rajula waa sidaa laa nikaaxa ilaa biweliyin waa sidaa falaa siyaama falaa siyaama lah suurada labaad waxay tahay in min marka litansiisi alcumuum in loo gesho min litansiisi lcumuum baa min loo geshay wamaa min ilaahin ilaa ilaahun waaxid wamaa ilaahun lama odhan ee wamaa min ilaahin ilaa ilaahun waaxid baa layidhi yidhi marka min baa la geshay litansiisi cala alcumuum si ay cumuumka u nasgaraysaa loo geshay laa gelitaankeeduna shardi uma ahee siyaaqu nafyi kasta oo nakira dhacday mintaana la geliyaa soo gelaysa maa ha lagu nafiyo layse ha lagu nafiyo yacni lam ha lagu nafiyo farqi ma karle wamaa yafcalu min khayrin yaclamhu allah hadda min khayrin waa maxay waa nakira fii siyaaqi maada fii siyaaqi nafyi maada naafiye ah minna waa la geshay cumuumka waa nooci naska ku ahaa noocaasay noqonaysa shibhu nafyi hadday tahayna waa la mid oo ay nahyi oo kale ay tahay iyo wax la mida suurada saddexaad waa hadday tahay mulaazima linafyi nakiradu mid nafyiga laazimta rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara waa ducaa dee shibhu nafya ku sugan markaana waa nooci cumuumka naska ku ah wa fii siyaaqi nafyi minha yudkaru idaa buni aw ziida min munakaru aw kaana siiqatan laha nafyu lazim qaraafi isagu wuxuu yidhaahdaa saddexdaa suuruun baa nakira fii siyaaqi nafyi cumuum faa'iidaysa wixii ka soo hadha cumuum mooga faa'idaysaba laakiin waxa saxan jumhuurku siday ku tageen oo ah inta kale na waa faa'iidaysaa cumuume oo nakira fii siyaaqi nafyi mar layba cumuum waa faa'iidaynaysaaye marna cumuumka nas bay ku taho way ku caddahay oo macno cumuum aan ahaynba maba aqbali kartaba marna daahir bay ku taho haalib bay ku tahay laakiin ixtimaal daciifay kaga baaqan kartaa cumuumnimada waa ixtimaal daciif ah haalibku waa inay cumuum faa'iidayso marlayba mararkanna waaba nasba macnaha saasaa looga jeedaa waxaa la mida maa haddii markaa iyadoo istifaam lagu samaynayo wax lagu weydiinayo ay timaaddo iyaduna cumuum bay faa'iidaynaysa suma maa fii lafdi man ataa biha mustafhiman sida maada ajabtum almursaliin waxay faa'idaynaysaa cumuum yaa maxaa ugu jawaabteen rasuulladii maxaa ugu jawaab celiseen maadaa facaltum maxaa samayseen waxay faa'idaynaysaa cumuum wahaakada wa lafdu laa erayga laa baa ka mida siiqa cumuumka ah siiqa cumuumnimada ku tusinaya afartee uu kuu sheegayey lafdu laa baa ka mida oo fi nakiraati nakirooyin dhexdood ku dhacay suma maa erayga maa baa ka mida intaa dabadeed oo fii lafdi man kii lafdigii ku dhex dhacday ataa bihaa kaas oo la yimi mustafhiman xaaluu wax ku weydiinayo bihaa maada bimacnaa hadday cidi isticmaasho erayga maa iyadoo istifaamiye ay uga jeedo cumuum bay markaana faa'iidaynaysa oo caamnima laga qaadanaya suma alcumuumu ubtila dacwaahu fi lficli bal wamaa jara majraahu intaa dabadeed cumuumku ubtilat waa la buriyey dacwaahu sheegashadiisa filficli ficilka gudihiisa lagu sheeganayo waa la buriyo waxaa la yidhi alafcaalu laa cumuuma lahaa afcaashu cumuum ma leh ficilladu wax cumuuma ma leh bal wamaa jaraa majraahu iska daa afcaashoo keliye wixii markaa majra alficli markaa isaguna dareere ee mara isaguna wuxuu noqonayaa wixii saasoo kale u socda ee u maraa oo majra alficli isaguna leh cumuum isaguna ma leh wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa afcaasha musbatada ahe la sugayaa inaynay cumuum lahayn nakiraadkii waxaynu soo aragnay hadday fii siyaaqi nafyi yihiin inay cumuum faa'iidaynayaan waxaa la mida fii siyaaqi nahyi waa shibhunafyi iyo cumuum bay faa'iidaynayaan nakirada fii siyaaqi shardiga iyaguna cumuum bay faa'idaynaysa ficiladii haddii sharti galo iyaduna cumuum bay faa'iidaynaysaa afcaashu oo haddii ficiladii sharti ay galaan waxay ka dhigan tahay nakiro fii siyaaqi sharti dhacday ka dhigan tahay oo say uga dhigan tahay ficilkiiba iska nakiraba ah oo sajaaji shiikha la yidhahdaa wuxuu yidhi ijmaaci nuxaadda wuxuu ku soo raray inay nuxaaddoo dhani ku ijmaacsan yihiin siduu zarkashi kaga soo rarayo tashriifu sharxu jamci ljawaamic inuu sajaaji yidhi ajmaca nuxaa nuxaadoo dhani waxay isku waafaqeenoo ku ijmaaceen calaa anna alafcaala nakiraat afcaashu inay nakirooyin yihiin bay ku ijmaaceen nuxaadoo dhani waayo sabab macrifaysaa meesha ma taallo mar hadday ficilladii nakirooyin ay yihiin nuxaaddina ku ijmaaceen dee waxay noqonaysaa nakiro fii siyaaqi sharti dhacday noqonaysa si kale haddii loo dhigo ficilkii wuxuu tadammunayaa masder yaa oo juz macnihiisii ka mida wax a ah masderkii marka wuxuu ka dhigan yahay masderkaasi inuu dhacay siyaaqu shardi haddaad tidhaahdo intasum tu'jar haddaad soonto waa lagu ajar siinaya waxay ka dhigantay intasum sawman markaa timaaday ficilkay ku guda jirtaa waa tadammun waa juzu juzulmacnaa marka nakiradaa siyaaqu shardiga dhacdaa cumuumka faa'iidaynaysa haddii ficilkii uu nafyigalo isaguna wuxuu ka dhiganya nakira fii siyaaqi nafyi ayuu ka dhiganya markaana cumuumka waa faa'iidaynaya wakhtigaad mooddaa inuu naga dhacay halkaas isaga keen joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka atub ilayk